بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي وحول المؤلف رحمه الله تعالى فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها فصل كان يحكو سابسين هاي طلاقي إن لغو إشارة فريه iyo kayrkeed iyo masaaئil kaleba waay anwac kaloo tacliiqaadkii ah qaala idaa qaala hadduu ku dhaho lisawjatii xaaskiisii anta adigu طaaliqun waad furan tahay wa ashaara uu ku tilmaamo alaaqi biisbacayn laba farood aw alaaثin ama saddex lam yaqac dhici mahayo cadadun tiro ilaa biniyati niyan mooyaane fain qaala haddii uu dhaho maca daalika taa maceeda hadduu raaciyo haakada intaas taluqat waxay ku furmaysaa fii isbacayn laba faroo dalqatayn laba dalqadood wa fii alaaa saddex faroodna alaaan saddex bay ku furmaysaa fain qaala hadduu dhaho aradtu waxaan u jeeday bilishaarati ishaaradii waxaan oga jeeday almaqbuudatayni labadii aan laabay baan oga jeeday labadii farood aan laabay sudiqa waxaa loogu rumaynaya biyamiinihi wallaahidiisa wuxuu ku yidhi ninbaa xaaskiisa wuxuu ku yidhi waad furan tahay dabeetana laba farood ayuu ku ishaaray saasuu waad furan tahay ama saddex buu ku ishaaray waad furan tahay buui wax uu raaciyo hadalana ma jirto furiinkii iyo faraha uu iiay mooya wax kale muusa dhigin horta dalaaq wuu dhacaya laakiin cadad baan dhacaynin labadii u ishaare dhici maysa hal dalqadumaa dhacaysa saddexdii u ishaare dhici maysa hal dalqad unbaa dhacaysa ilaa inuu niyeysto mooyaane hadduusan niyeysanin inuu laba ku furo amba saddexu ku furo waxaa weeye hal dalqadumaa dhacaysa maxaa yeelay alaaqu ma tacadudo ilaa lafdi in lagu dhawaaqa mooyaane ama niye lala yimaado mooyaane halkana lafdi iyo niyeba waa la waayey waad fahansan ma faraha un fiqiiqayo keligood waxma tarayaan waaya haddii laakiin uu raaciyo markii labada faraduu fiiqay haakada anti aaliq waad furan tahay haakada intaasaad ku furan tahay ama wuxuu hi anti aaliq waxaad ku furan tahay haakada intaas sidaasaad ku furantahay sidaa markaa labuu ishaaray ama saddex buu ishaaray waaya markan uu labada uu ku ishaarayna laba dalqood baa gabadhi ku dhacaysa markuu saddex farood ku ishaarayna saddex baa dhacaysa maxaa yeele de markan farihii uu ku ishaaray wuxuu raaciyay maxay haakada sidaasaad ku furantahay buui xataa hadduusan niyeysan marka niyo looma baahno niyo looma baahno maxaa yeele alishaaratu bilasaabic fi اlcadad bimansilati الniya umay la midta niyo ee eh, unbay la mid tahay haddii uu farta ku ishaaro dalaaqii waxay la mid tahay eh, xagga tirada eh, niyadii bay la mid tahay waxay la mid tahay sida qofku yidhi anti aaliqun waad furanta dabeetna labada qowdiyaysa labada ku furmaysa gabadhi taa bay la mid tahay midda kale nabig alay slam ishtaarada uu isticmaalo wuxuu yidhi ashahru haakada wahaakada wahaakada buuri waa markii saddexaad waxa weeyaan farihiisi mid ka mid ah ayuu qabtay وخنس إبهامه في الثالثة وxuu نبg عليه سلم الشهر هاكذا وهاكذا وهاكذا bu marka waxay ka dhigan tahay sagaal iyo labaatan wey bishu maadaama haakada nabgu ui aليه sلام faryan uu ishaaray ta waxay ka dhigan tahay he in cadadkii laga faa'iidaysanayo faraha uu ku ishaaray marka tanna waa u la mid lafdigii iyo ishaaradii oo wada socda lafdigii iyo cadadkii ay maqaama lafdi bilcadad asagoo lafdigii cadad ku dhawaaqay may la midta isagoo cadad ku dhawaaqay may la midta haddii u dhaho ka warran markii aan idhi anti aaliqun haakada haakada intaasaad ku furantay markaan idhi waxaan oga jeeday labadan laaban saddexdan aan taaga goma jeedine labadan laaban baan oga jeeday buui almaqbuudatayn labadaasaad ku furantaan oga jeeday saddexdan aan taagay ogamaan jeedin buui marka labay gabadh iga furanta saddex igama furo waaya sudiqa biyimiin waa macquul hadalkaas laakiin maadaamuu baciid yahay waan dhaarinaynaa hadduu ku dhaarto waa lagu rumaynaya dhaartiisii wuxuu hi walow qaala cabdun addoon baa wuxuu hi idaa maata sayidii sayidkii hadduu dhinto fa anti adigu taaliqun waad furantay gabadha ee dalqatayn laba dalqadood wa qaala sayiduu sayidkiisana wuxuu ku yidhi idaa midtu haddii aan dhinto fa anta adigu xorun xor baa tahay facataqa dabeetana wuxuu ku xoroobay bihii ee bimowti sayidii sayidkiisa geeridiisu ku xoroobay falaasaxun muctabadu waxaa weeye annaha haweenaydii laa taxrum inaysan xaaraan ka noqonayn addoonkii bal iskaba dhaafe lahu waxaa u bannaan rajcatu inuu soo ceshado tajdiidun inuu nikaaxeeda cusboonaysiiyaa u bannaan qabla zawjin nin kale intuusan guursanin ayaa u bannaan addoon baa wuxuu ku yidhi xaaskiisii haddii sayidkaygii uu dhinto waxaad ku furan tahay laba dalqadood sayidkiisiina wuxuu ku yidhi haddii aan dhinto xor baad haddaba meesha laba tacliiq baa kulmay oo labadaba ku xidhan maxaanku dhahaaye geerida sayidka tacliiq gabadha lagu tacliiqiyo dalaaqii inuu sayidkii uu dhinto oo laba dalqadood lagu xidho addoonku labada dalqadood buu leeyahy soo maa labada dalqadoodba wuxuu ku xidhmay mowti sayidi sayidkiisiina wuxuu idhi haddii aan dhinto xorbat waay sayidkii baa daba dhinta hal mar baa ninki wuxuu helayaa xorriyo iyo islaantii hee islaantiina way ka furmaysaa hal mar bay wada dhacaya dalaaqii oo laba dalqadood ah iyo hee iyo cidqigii waay mar bay wada dhacayaan ninkan maadaama uu addoon ahaa labada dalqadood inuu milkiyey markii hore gabadhi masaase xaaraan kaga noqonaysa ilaa ninkan ay guursato ma soo ceshan karaase waaya haddii ciddadii ku jirto haddii ciddadii ka dhammaatana waxaa weeye nikaax cusub ma ku guursan karaa intuusan nin kale uusan guursanin nacam saasaa muctamad ah inuu soo ceshan karo aysan xaaraan ka noqonaynin oon loo baahnayn nin kale inuu xalaaleeyo sababtoo ah meeshan maadaama dalaaqii iyo xorriyaddii cidqigii mar labada wada dhaceen waxaan leenahay cidqiga mudnaanta iska leh sababtoo ah shaarica jecel tashawufi shaaric shaarica sidiisa wuxuu jecel yahay cidqiga walidaalika ninkan waxaan ka soo qaadayna sida asagoo xornimadiisa hee ee horraysay dabeetna marka xornimadiisa horraysay waxay ka dhigan tahay inuu hee gabadhii uu saddex uu ku milkiyo saddex labadan dalqadood markaa dhacay waxaa weeye mid dalqad kale uga harsanaanaysa wuu soo ceshan karaa gabadhii hadduu doonana nikaax cusub buu ku guursan markii ciddadeeda dhammaato waaya cidqigaa markaa mudnaanta la siiyey litashawufi shaaric shaarica jecel wuxuu idhi walow naadaa haddii u dhawaaqo ixdaa zawjatayi labadiisa xaasimid ahaan faajaabathu ukhraa tii kale u jawaabto faqaala u anta adigu daaliqan waad furan tahay walxaal huwa asagoo yadunnaha eh, tan u jawaabtay moodaya almunaadaata tii u dhawaaqay asagoo moodaya inay tahay lam taluq ma furmayso almunaadaatu tii u dhawaaqay wa taluqu waxaa furmaysa almujiibatu tii u jawaabtay filasaxi muctamad haddaan qabanno ninbaa laba xaasa qabay midna waxaa la yidhahdaa xafsa midna waxaa la yidhahdaa camra tusaale ahaan dabeetana wuxuu idhi yaa xafsa xafsooy buuhi dabeetana camradiiba u jaabto waxay tihi nacam wuxuu doonayay inuu xafso furo soo ma markaasa wuxuu ku yidhi anti aaliqu waad furantahay buui tii u jawaabtay buu ku yidhi anti daaliq waad furantay asna wuxuu moodayna tahay hee xabsadii waana camradii ta u jawaabtay tee furmaysa ma tan lagula khiaabay mise tii uu doonayay marka hore u yeedhay tan u yeedhaya ma furmayso maxaa yeele kulamaba khiaabinba dalaaqi dalaaqii kulamaba khiaabinba anti buu idhi tan antidii ayada maaha de ayadii ma ah waayo haddaba waxaa furmaysa tan mujiibada ah tan u jawaabtay ayaa furmaysa maxaa iyaduu alaaqi kula khiaabay madahanu ismoodsiiyena wax saamayna ma yeelanayo sababtoo ah qaacidadii baa ku dabaqaynaa laa cibrata bidanni اlbayini khaطahu wax kasoo qaad male malo khalad ah oo qofkan ismoodsiiyey waaya khilaaf asahna wuxuu le maya ma furmayso tan mujiibada ah taa kalena furmi mayso tan mujiibadana ma furmayso sababtoo ah tan muuna u qastin taana muuna kula khiaabin horta taa hore laguma muransanaba in furmayn taa munaadaadka u yeeray inayna furmayn laguma muransaoy lakin wa lagu muransan yahay tan ajiibtay miyay furmaysaa asax wuu leeyahay way furmaysaa khilaaf alasax u ley ma furmaysa maadaama unu qastin waayahay walow callaqa haddii uu alaaqi ku xidho biakli rumaanatin xabad rumaana cunitaankeed ayuu alaaqi ku xidhay wa callaqa mar labaadna wuxuu ku xidhay binisfin nis rumaanada ka mida cunitaankeeda faakala dabeetana gabadhii waxay cuntay rumaanatan xabad rumaan oo dhammaystiran bay cuntay fa dalqataani laba dalqadood ayaa gabadhii ku dhacaysa ninbaa xaaskiisa wuxuu ku yidhi haddaad xabad rumaana cunto waad furantay taasi waa qodob haddana wuxuu idhi haddaad rumaan niskii cunto waad furantay dabeetana xabad rumaana cuntay gabadhii oo dhammaystiran ayay cuntay laba dalqadood baa ku dhacaysa sababtoo ah dee gabadha waxaa ku rumoobaya nis inay cuntay markii xabadda cuntay dee niskii ku guda jiraa niskii way cuntay dalqad baa ku dhacday markii niskii dhammaysatay dalqad baa ku dhacday markii xabaddii dhammaysana dalqadii labaad baa ku dhacday bal fuqahadu mesha wax ka soo saarayaan eeg waalxalifu bialaaqi alaaqoo lagu dhaarto maa shay weeye tacallaqa bihi uu ku tacalluqo xadun boorin aw mase mancun reebid aw mase taxqiiqu khabarin war la sugo fa idaa qaala haddaba hadduu dhaho in xalaftu haddii aan ku dhaarto bialaaqin furiin fa anta adigu aaliqin waad furan tahay uma dabeetana qaala wuxuu idhi in lam takhrujii haddii aanad bixin ow mase in kharajti haddii aad baxdo ow mase in lam yakun ilamru arrinku hadduusan ahayn kamaa qultu saan idhi fa anta daaliqin waad furan tahay waqaca waxaa dhacaya almucallaqu wixii lagu xidhay bilxarifi dhaartii wayaaqacu alaakhar ka kalena wuxuu dhacayaa in wujadat haddii la helo sifatahu sifadiisii walow qaala hadduu dhaho idaa dalacat shamsu cadcaddi hadday soo baxdo aw mase jaءa alxujaaju xujaajta ay yimaadaan fa anta daaliqun waad furan tahay lam yaqic ilmucallaqu wixii lagu xidhay ma dhacayo bilxalifi dhaarti waaya wuxuu ku yidhi waxaa jira wax la yidhaahdo alxalif bialaaq in lagu dhaarto alaaqi dadka caamada had iyo jeer sameeya oo haddii waxaasi waxa wey aad samayn weydo haddaad shahan cabbi weydo waxa weye gabadheeda iga furan waan ku xila uray waxaan inoo dhahna waan ku xila furay waan ku xila furay inay arrintu saa noqdo dee waxaa u dhici waayo gabadheedaan ku xila furay waad fahamtay soo maa marka alxalif bialaaq waxaa weeyaan buu ihi saddex mid muu noqon karaa xad manci tacqiiqu khabar xadfi waa maxay inuu qof kala rabo inuu heeh inuu arrin ku dhiirigeliyo ama uu ku booriyo tusaale ahaan wuxuu idhi in lam tafcal daali in lam tafcal haada haddaadan arrinka samaynin famra'ati daaliq islaantaydaa furan waxaasuu rabaa uu ku dhaartay inuu ninkii hee uu ku booriyo waa haddaad samayn weydo gabadha iga furan tusaala wuxu hi hadaad iraaci weydo gabadha iga furan ama hawshan xaajada haddaad geli weydo gabadhayda iga furan ku xilo furay buui marka xadfi ba uga jeedaa ninkani de inuu ninkan isagoo ku ixtiraamaya oo hawshii galuu rabaa kaasi waa xadfi mancina waa cagsigii oo wuxuu leeyahay haddaad arinkaa samayso gabadha iga fura tusaalahaan wuxuu idhi haddaad hawshaa gasho ama arrinkaa haddaad samayso gabadheeda iga fura ama xaaskiisu saa ku leeyahay marka wuxuu rabaa inuu arrintii qofkii u diido kaasina waa manci taxqiiqu khabarna waxaa weeye haddaan waxaan sheegayay uusan run ahayn gabadheedaa fura marka wuxuu rabaa warkii inuu sugo waxaan sheegaya hadduusan run ahayn gabadheedaa fura waaya saddexdaasuu noqdaa haddaba nin baa wuxuu ku yidhi xaaskiisii haddii aan ku dhaarto alaaq waad iga furan tahay buui haddaan alaaq ku dhaarto waad iga furan tahay buui dabeetana wuxuu yidhi haddii gabadhay aanan bixin waad iga furantahay taasi maxay noqonaysaa ma xai waa mise waa manci waa xai waa miaalu lilxai haddaad bixi weydo waad iga furantahay buui waaya ama wuxuu idhi haddii aad baxdo waad furantay tanna waxaa weeye waa manci tusaale u mancu yahay ama wuxuu idhi arrinkii haddii uu noqon waayo sidii aan sheegay waad furantahay buui tanna waa maxay taxqiiqu khabar saddexiyo tusaale halkal uu kugu afsaday mualifku waxaa dhacayuu idhi almucallaqu bilxalif wixii uu dhaarta ku xidhay ayaa dhacaya almucallaqa bilxadif muxuu ujeedaa waa ereygii hore uu yidhi idaa xalaftu bialaaqin fa anta aaliq haddii aan ku dhaarto alaaq waad furan tahay tii shardigii uu ku xidhay ayaa imika hee imika dhacaya ila shardigi waa la helay soo ma alif waxaan o dhan waa alif bialaaq marka shardiga waa la helaye horta bal dalqadaa hore ha dhacdo waa koo wayaقacu aakharu alaaqi kalena wuxuu dhacaya waa alaaqii mucallaqa ahaa ee yidhi in kharajti ama in lam takhruji ama in lam yakun ilmru kamaa qultu faanta daaliqun uu yidhi kaasina wuxuu dhacayaa in wujidat sifatu sifadiisa haddii la oo markan uu yidhi aad guriga gasho waad furanta hadday guriga gasho ayay furmaysaa hadduu dhaho haddaad guriga geli weyda haddii guriga geli weyda ayay furmaysaa haddii eh, markan uu yidhi haddii warkuu noqon waayo sidii aan sheegay waxa weye gabadheedii way furanta haddii sidii noqon waayo gabadhi way furmaysaa waa haddii sifadii la helo unbay dalqadan kale ee dhacaysa kaasi haddaba waa xalifka dalaaq laakiin hadduu dhaho ka warran markii hore wuxuu yidhi in xalaftu bialaaq haddaan dalaaq ku dhaarto waad iga furantahay bu dabeetana wuxuu yidhi idaa dalacat الshamsu hadday cadceeddii soo baxdo fa anta daaliq waad furanta ama wuxuu yidhi idaa jaءa alxajiiju xujaajta hadday soo galaan oo yimaadaan fa anta daaliqun waad furanta waxaa leenaha kaasi waxa weye xalif bialaaq ma aha mucallaqii ma dhacayo alaaqii mucallaqaa ee xalif bialaaq uu ku xidhay ma dhacayo maxaa yeele xalif bialaq waxan ma aha xaina ma aha mancina ma aha taxqiiq khabarna maaha saddexdii aan soo sheegnay midna ma aha waad soo maa xujaajta imaanshahooda intaa midna ma aha cadaad soo bixitaankeedi de manci iyo xafi iyo wax ku tacalluqa ma jiro taxqiiq khabartoon saa darteed xalifka dalaaq meeshan ma jiree mucallaq bisifa dalaaqii lagu xidhay ee waxaa wey xalifka dalaaqi ma dhacayo laakiin maxaa dhacaya kan mucallaq bisifadii haddii sifadii la helo cadceed hadday soo baxday furmaysa hadday ujaajta yimaadaan way furmaysaa laakiin hadalkii hore uu yidhi in xalaftu bialaaqi haddaad alaaq u dhaarto faanti aaliqun kaasi dhici maayo waad fahatay soo ma culuma laba tacliiqo meesha iska daba yimid iyo iska ka khaldamin hadal waa kii hore uu yidhi in xalaftu bialaaq haddaan alaaq u dhaarto faanti aaliqun waad furantahay buui kaasi waa alaaq mucallaqa oo weliba xalaf uu ku xidhay waay ka dambana waxaa weeye idaa alacat الshamsu haddii cadcaydu soo baxda faanta aaliqu marka kaa hore dhici maayo maxay xadifka dalaaq meesha lama helin laakiin kan dambe haddii sifadii la helo cadcadda inay soo baxda uu dhacayaa waad fahamtay sooma walow qiila lahu ninkii haddii lagu dhaho istikbaaran asagoo la waraysanayo aطallaqtaha gabadhii miyaad furtay faqaala uu dhaho nacam haa faiqraarun waa qiraal uu qirayo bihi alaaqii oo sariix ah fain qaala hadduu dhaho aradtu waxaan u jeeday maadiyan alaaq horoo tegey oo waraajacatu gabadhii waan soo ceshaday sudiqa waxaa lagu rumaynayaa biyamiini wallaahidiisa wain qiila haddii lagu dhaho daalika arinkaas oo ahaa allaqta zawjatag xaaskaagii miyaa furtay allaqtahaa miyaad furtay baa lagu yidhi iltimaasan ayadoo laga codsanayo liinshaain ay liinshaai alaaqin alaaq inuu curiyo bilaabo oo fa dhaho nacam haa fa sariixun waa cad yahay kaasi waa oo sariixa waqiila waxaa la yidhi kinaayatun waa sarbeeb nin baa lagu yidhi asagoo la waraysanaya alaaqa xaaskiisa xaaskaagii miyaad furtay dabeetana wuxuu yidhi haa intaa buu ama nacam ama erey kasta oo macnaha faa'idaynay ku jawaabeen kaasi waa qiraal cad oo uu qirayo gabadha inuu furay maxaa yeelay qaacidada fiqiga waxay leedahay as-su'aalu mucaadun ee fi ljawaab su-aasha had jeer waa la soo celinaya jawaabta dhexdeeda waxaa la mid tahay isagoo dhahoo kale nacam طallaqtuha waan furay waaya haddii laakiin uu been sheegaya dhaheen culammadu aysan dhab ka ahayn xagga baatinka xalaal ba u noqonaysa lakin agga daahirka hadday maxkamad noqoto laga yeeli maayo haddii uu dhaho markan aan idhi haa markii inta la weydiiyey gabadhii miyaad furtay aan idhi haa waxaan oga jeeday horaan baan gabadhan u furoo dalqad baan ku riday laakiin waan soo ceshaday baan oga jeeday wax dhacay baan ka warramayey hadduu sidaa dhaho waa la dhaarinayaa dhaartiisana waa lagu rumaynaya hadduu dhaarto maxayna waa suuragal haddii laga codsanayo ka war oo marka la yidhi adallaqtahaa war gabadhan ma furi baa la yidhi ma furi iltimaas waa laga codsanaya gabadh inuu furo war gabadhaada ma furaysaa markaasuu yidhi haa dalaaq cusub baa laga codsanaya ee waraysi maa tii hore istikbaar bay ahayd tan istikbaar maahe waa dalab insha iltimaas insha inuu furaa la doonaya gabadhi war gabadhan ma furaysaa baa la yidhi markaasuu yidhi haa waaya marka ayada waa sariix dalaaq sariixo cad weeyaan niye iyo waxba uma baahan waaya maxaa yeele waxay la mid tahay sida asagoo yidhi o kale nacam haa طallaqtuha waan furay waa qaacidadii fiqiga ahayd الsu'aalu mucaadu fi اljawaab qiil ba wuxuu le maya waa kinaayo niyuu u baahan yahay faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay anwaac kala duwan oo tacliiqi ku saabsan wuxuu idhi callaqa idaa callaqa haddii uu ku xidho dalaaqii biakli rakiifin oo waxaa weeye kibis cunitaankeed aw rumaanatin ama rumaano cunitaankeed xabad rumaana fa baqiya waxaa soo hadhay lubaabatun intii gudaha ku jirtay urkujirtii ayay wax ka soo hadheen aw mase xabbatun xabad ayaa ka soo hadhay firi oo rumaanadii ka tirsan lam yaqac dalaaqii dhici maayo walow akalaa hadday cunaan tamran timir hadday cunaan oo wakhalada ay isku daraan nawaahumaa laftoodii oo faqaaluu dhaho ilam yutumayisii haddii aadan ka soocin nawaaki timirtii aan cuntay lafteedii haddaadan ka soocin timirtii aan cunay lafteeda fa anti taariqu waad furan tahay fa jacalat laf walba waxtaa gooni u dhigto lam yaqac talaaqii dhici an yaqsida u jeedo mooyaane tacyiinan cayimid inay tayadii cayinto oy gooni u dhigto inuu jeeda mooyaane nin baa wuxuu ku yidhi masaa'il cajiiba inoo imaan doona oo maskax u baahan nin baa xaaskiisa wuxuu ku xidhay furitaankeedii dalaaqeedii inay xabad kibisa ama xabad laxooxa ama xabad roodhi ah raqiif intaa buu noqon karaa inay eh, cunto wuxuu idhi haddii xabaddaa raqiifka aad cunto waad furan tahay dabeetana raqiifkii way cuntay laakiin waxay ka tagtay hee lubaabadii waa intii dhuuxii gudaha ku jiray ayay ka tagtay dushii sare ee roodhigii ka cuntay laakiin intii yareeda gudaha ku jirtay ayay wax ka tagtay dalaaqii ma dhacayo sidoo kale haddii uu ku dhaho xabadda rumaanka haddaad cunto waad furanta dabeetana rumaankii way cuntay laakiin firi yaroo ka mid ah rumaanka gudaha wixii ku jira ah ayay ka tagtay oyna cunin dalaaqii dhici mahayo maxaa yeele labadanba wixii lagu xidhay dalaaqa oo dhan ma wada dhicine waxbaa ka maqan laxooxdii o dhan gabadhi mayna cunin ama eh, xabadii roodiga ahayd tan kalena waxa wey rumaanadii mayna wada cunin haddii uu dhaho ka waran labadoodii baa timir wada cunay laftimireedkii ay cuneenna waa isku dhex dareen oo meel bay ku wada ridayeen tusaale ahaan bac bay ku wada ridayeen dabeetana wuxuu idhi haddii laftimireedkaagii aadan ka soocin laftimireedkaygii waad furan tahay buuri gabadhi waa la imtixaama imtixaan adag waaya dabeetana gabadhan gabadh faqiihadu caqli badan bay ahaydoo waxay samaysay lafihii o dhan bay bannaanka usoo saartay midba meel bay dhigtay waa fahamta soo ma dalaaqii ma dhacayo sababtoo ah dee asagu wuxuu yidhi haddii laftimireedkaaga aadan ka sooci kaygii waad furanta de gabadhana way ka socday maadaama ay mid kasta meel dhigtay way kala socdeen laftimireedka laftimireedkiisi iyo kuweeda iskuma jiraan waaya laakiin bay dhaheen culammadu haddii uu qasdayo gooni u dhig kuwaaga oo meel dhig kuwaygana meel dhig oo kala saar hadduu sidaa u jeedo waxa wy markaa tan ku badbaadi mayso dalqadii bay ku dhacaysaa waaya maxaa yl gooni mayn udhigin inteedii walow kaana bifamiha gabadha afkeedii hadduu ku jiro tamratun xabad timira facallaqa dabeetana dalaaqi ku xidho bibalcihaa inay liqdo uma dabeetana callaqa dalaaqa wuxuu ku xidhay biramihaa inay tuurto uma dabeetana biimsaakihaa inay haysato af ku hayso fabaadara dabeetana uu la degdegday maca faraaqihi tacliiqii markuu ka dhammaaday biakli bacdin bar inay timirti ka cunto wa rami bacdin barna inay tuurto lam yaqac dalaaqi dhici maayo xaaskiisa ayaa xabad timir af ku haysa dabeetana wuxuu ku yidhi haddii xabadda timirta ah aad liqdo waad furanta haddii aad af ku haysana waad furanta haddii aad tuftana waad furanta bal si un dabeetana gabadha gabadh caqli badan bay ahaydoo markuu sidaa hadalku dhameeyey ayay banna laqday banna ay tuftay banna way laqday timirta banna way iska tuftay dalaaqi dhici maayo sababto ah de asaga wuxuu hi xabaddaa timirta oo idil ayay ka dhiganta haddaad wada laqdo waad furanta haddaad wada tuftana waad furanta haddii aad af ku sii haysana waad furanta marka intii midna ma dhicin mar hadday badha laqday banna ay tuftay dee hardiga uu sameyey saddexdii shardi asag wuxuu laha gabadhan dhinac kasta ka xidh buu islahaa marka iyadoo makhrajeeda ciriiray samaysta oo ka badbaada waaya laakiin waa in u degdegtaa uu mualifku yihi maxaa yaele haddaysan degdegin afkiiba ku sahaysanaysaa waa inay u degdegtaa oo markaaba markuu hadalka saa u dhameeyaaba waa inay dee xalkan la timaadaa caqliga marar badan baa lagu badbaadaa walow itahamahaa hadduu gabadhi ku tuumo bisariqatin xatooyo inuu xaday faqaala dabeetan u dhaho ee lam tasduqiinii haddaadan run ii sheegin fa anti aaliqun waad furan tahay faqaalat ay dhahdo saraqtu waan xaday maa saraqtu maana xadin lam tadluq furmi mayso gabadhiisu ku tuumay inay wax ka xadday dabeetana wuxuu ku yidhi haddaad run ii sheegi weydo waad furanta haddaad run iga sheegi weydo xatooyadan inaad wax xaddayn kale waad iga furanta dabeetana waxay tidhi waan xaday ma xadin dalaaqi ku dhici maayo dalaaqi gabadhii ku dhici maayo sababto ah dee labadaa kelmadooda sheegtay mid baa runa haddayna xadinna taasaa runa hadday xadana tanay tihi saraqtu waan xaday ayaa runa saas darteed runtii way ku dhawaaqday asagoo kala garan waaya kala garan waaya oo kala garan waaya nagama taalla annaga laakiin iyadu runtii way sheegtay waaya walow qaala haddii ku dhaho in lam tukhbiriinii haddaadan ii sheegin bicadadi xabbi haadihi rumaana xabaddan rumaanka ah irideeda intay ka koobanta haddaadan ii sheegin qabla kasri intaan la jabinin ka hor falkhalaasu badbaadada waxaa weeye an tadkura inay sheegto cadadan tiro yuclamu la ogyahay annaha rumaanadii laa tanqusu canhu inaysan ka yaraanaynin uma dabeetana tasiida ay kordhiso waaxidan waaxidan mid mid ay ugu darto oo xabad xabad ugu darto xataa tabluqa ilaa ay ka gaadho maa yuclamu wax la ogyahay annahaa rumaanadii laa tasiidu calayhi inaysan intaa ka badanaynin wasuurataani labadan suure ee dambeba fii man qof baa waxa weeye ee alaaqii uu una dhacaynin lam yaqsid aan u qasdin tacriifan waxa weeye qeexid iyo waxa weeye tacriif in wixii dee la sheego oo la cayimo aan u qastin wuxuu ku yidhi xaaskiisi wuxuu ku yidhi haddaadan xabadda rumaanka ah inta midha firiga ay ku jirta gudaheedaan ii sheegin intaana la jebinin ka hor waad furantahay buui xabadda rumaanka ah dee cadad mucayana ma le waxaa ku jira iri ah dabeetana maxaa lagu badbaadi karaa xaaladdan waxaa lagu badbaadi karaa buu idhi inay gabadhii sheegto cadad aysan ka yaraan karin rumaanadii firida rumaanada cadad ayna ka yaraan karin inay sheegto tusaale ahaan boqol oo kale dabeetana xabad xabad ay ugu darto ilaahay ka gaadho tira aysan ka badan karin boqol iyo kow boqol iyo labo boqol iyo saddex ilaa maalan laba boqol ay gaadhsiiso tira isleeda kama badan karto tirada ay ka bilaabaysana waa tirada u yar ee sida kama yaraan karto tirada gaarsiinaysa waa tirada u badan aysan ka badan karin marka laa shaka intaa ay martay mid ka mid ah ayuunbaa runa dalaaqi daba dhici maayo dalaaqi hee dhici maayo laakiin masaladan iyo tii hore ee uu yidhi haddaad run iga sheegi weydo inaadu xadday in kale waad furantahay iyo tan dambe ee uu yidhi haddaad rumaanadan inta midha ku jirta ad ii sheegi weydo waad furantahay labadaasba marka aan idhi ma furmayso suurooyinkaan soo sheegayni waa haddii ninkan uusan u qasdin maxay tacriif ii cayin hadduusan u qasdin haddii uusan rabin maala markuu yidhi ii sheeg inaad xadday in kale haddaad igu sheegi weydo oo macnaad ii cayinto inaad xadday in kale hadduu mid u sheedo de markaa saraktumaa saraktu ma anfacayso xeedu ma noqonayso illa wuxuu rabaa ina dhahdo waan xaday ama ma xadin ayuu doonayaa waaya marka dambena hadduu cadad mucayana uu rabo oo go-an dee waxaan lagu daran waxaan laga jarayn dee gabadhan xeladan ay samaysay ee eh, intay tira yar sheegtay haddana ay ku darta xabad xabad ugu darta ma anfacayso walow qaala hadduu ku dhaho lialaain saddex dumara man lam tukhbirnii ti aan ii sheegeen bicadadi rakcaati faraa'id اlyowm walleyla maalinta iyo habeenka salaadaha faradka ah ragcadahooda tiradooda qofkii aan ii sheegin fahiya aaliqan way furan tahay faqaala dabeetana mid baa waxay tidhi waa xiddatun mid sabca cashara waa toddobiyo toban ukhraa mid kalena waxay tidhi khamsa cashara waa shan iyo toban ee yowma jumcatin bay uga jeedaa maalin jumca ah wa qaalat wa taalidu mid saddexaadna waxay tidhi ixdaa cashara waa koo iyo toban ay limusaafirin qofkii socotada ahaa ayay u jeeddaa salaaddu uu tukanayey lam yaqac talaaqi dhic maayo nin baa saddex dumara qabay dabeetana wuxuu ku yidhi tii ii sheegi weyda salaadaha faradka ah ee habeenkii maalintii la tukado ragcadahooda intay dhan yihiin tiradooda hadda qofki ii sheegi waaye wuu furaya dabeetana midbaa waxay tidhi waa toddobiyo toban oo taasi maxay ujeeddaa toddobiyo toban waa sida asalka hadde tu kalena waxay tidhi waa han iyo toban waxay ujeeddaa maalin hee jimco ah maalin jimca salaaddii duhur waxaa bedeshay hee salaad jimcaha waa laba ragacdood marka han iyo toban bay noqonaysaa tii saddexaadna waxay tidhi waa koob iyo toban oo waxay ujeeddaa qofkii hee musaafirka ah ilan salaadii rubaaciga ahayd ee afarta ah ayuu labalaba ka tukanaya duurkii labo ka tukanaya casarkiina labo cishiina hee labo marka waxaa ka go-aysa toddobiyo tobankii lix baa ka go-aysa koo iyo toban baa soo hadhaysa saddexdu run bay sheegeen dalaaq dhici maayo saddexduba hee run bay sheegeen dalaaq dhici maayo walow qaala haddii uu dhaho anti adigu aaliqun waad furanta ilaa xiinin waxoogaa kadib ilaadan bimacnaa bacda loga jeedaa ilaa xiinin waxoogaa kadib aw mase zamaanin zaman kadib aw amase bacda xiinin wax yar kadib dalqat waxay ku furmaysaa bibudiyi laxdatin ilbidhiksi markii uu tago waaya gabadhiisi wuxuu ku yidhi wax yar kadib waad furanta ama zaman yar kadib waad furanta ama waxoogaa kadib waad furanta ilbidhiksi markuu soo wareegato gabadha dalaqa ku dhacaya maxaa yeele kelimada xiin iyo zamaan zaman yar iyo zaman dheerba waa lagu ilaaqaa walow callaqa haddii uu ku xidho alaaqii biru'yati zaydin zayd aragtidii aw lamsi ama taabashadiisa wa qadfihi iyo qadafkiisa inay qadafto tanaawalahu wuu keensanayaa ama wuu koobayaa inay zayd ay waxaa weye aragto ama ay taabato ama ay qadafto xayan xaalu yahay isagoo nool wa meyitan asagoo dhintay bikhilaafi darbihi laakiin garaaciisu sidaa ma aha nin baa xaaskiisa wuxuu ku yidhi haddaad zayd aragto baad furanta waaye ama wuxuu ku yidhi haddaad zayd taabato waad furanta ama haddaad zayd qadafto waad furanta zayd asagoo nool hadday aragtay asagoo dhintay way furmaysaa hadday taabato asagoo nool iyo asagoo dhintay way furmaysaa hadday qadafto asagoo nool ama asagoo dhintay way furmaysaa maxaa yeelay dee waxa weeye waa isku mid magacii ayaa intanba soo qaadanaya yatanaawal ismu dalik intan buu ku rumoobayaa hadalkii uu yidhi laakiin haddii uu dhaho haddaad zayd garaacdo yidhi waad furanta dabeetana asagoo meyda garaacday markuu dhintay kadib ayay garaacday dee ku furi mayso laakiin asagoo nool hadday garacdo may ku furmaysa sababtu waa maxay maxaa yeelay qofka darbi uu ka duwan yahayoo lamsiga iyo lamsiga wuu ka duwan yahay lamsiga qofka nool iyo qofka meydka ahba waa isku xugum xagga taabashada maxaa yeele waxaa ka ratimaya weysadii buritaankeeda gabadh hadday taabato nin ajnabi oo nool weysadii bay ka jabaysaa asagoo dhintayna weysadii bay ka jabaysaa balu fiirso marka yacni lamsigii farqi ma leh qofkii noolaa iyo qofkii meydka ah laakiin garaaco wuu kala duwan yahay maxaa yeel garac maqsuudkiisa waxa way xanuujin dee qofka meyidka ahana xanuun ma leh maa lijurxin bimayitin iilaamu qof dhintay waxbaa dareemi maayo waayahay walow khaaطabathu gabadhii hadday kula hadashay ninkii bimakruuhin hadal xun ka yaa safiihu kii dhinaayow yaa khasiisu kii liitayow faqaala dabeetana uu ku dhaho in kuntu haddaan ahay kadaalika kadaaka saaad sheegtay fa anta adigu aaliqun waad furan tahay in araada haddii uga jeedo mukaafa'a tahay inuu ka abaaliyo gabadhaas biismaaci maa takrah inuu ku abaaliyo oo u abaalgudo inuu maqashiiyo waxay necabta dalaqot waa ay furmaysaa wain lam yakun safahun dhinnaan yaysan jirinbe uu ninkani dhiman yahay aw itacliiqu aw mase atacliiqa dheh tacliiq ayuu u jeeday ninkan markii uu lahaa in kuntu kadaaki fa anti aaliqu tacliiq ba uga jeeday uctubirat waxaa la eegi doonaa asifatu sifadii in la helaya in kale wakada waxaa la mid ah in lam yaqsid hadduusan uga jeedin tacliiq hadduusan u jeedinna waa un la mid fi asax muctamad haddaan qabano wasafahu dhinnaantu waxaa weeye munaafi ilaaqi tasarufi tasarufkii sii dayntiisa waxaa ka hor imaanaya diiday wey walkhasiisi qofka liitana waxaa weeye qiila waxaa la yidhi man qof weeye baaca ku iibiya diinahu diinkiisii bidunyaha adduunyadiisii wayushbihu waxaa u dhow an yuqaala in la dhaho huwa asagu man yatacaaa waa qof ku sifoobaya hayra laa'iqin bihi waxaan u qalbin bukhlan bakhiilnimo awgeed gabadh baa ninkeeda kula hadashay hadal xun waxay ku tidhi kii dhinaayo safiih waa qofka dhiman en xoolihiisa u madax bannaanayn inuu maamulo safiih baa tahay bay tihi ama waxay ku tidhi yaa khasiis kan yahu liita dabeetana asna ugu jawaabu wuxuu yidhi haddii aan ahay sidaa aad sheegayso waad furanta hadalkan gabadha miyay ku furmaysaa mise kuma furmayso waxaa tafsiil baan gelinaynaa wuxuu oga jeedaan eegaynaa hadduu oga jeedo gabadhan inuu eh, maqashiiyo hadal ay necab tahay oo hadalkeedii cayda ay cayday inuu oga jawaabuu doonayaa eedna oo hadal xun ay necab tahay u maqashiiyo waxa weeye markaa way furmaysaa gabadhii xataa hadduusan hee xataa hadduusan safiih ahayn illa asaga wuxuu idhi haddii aan eh, safiih ahayn buta ataa hadduusan safiih ahaynba ninkan waa gabadhaasi way furmaysaa hardigan la eegi mahayo maaa ninkan wuxuu rabaa gabadha inuu furo marka tacliiqba uma jeedaba tacliiqba he ogama jeeda wuxuu rabaa inu dhaho waan ku furay laakiin ayadu hadalkeediibuu ugu soo ku soo celiyo wuxuu dhi haddaan safiih ahay waad furanta haddaan khasiis ahay waad furanta marka way furmaysaa waa o haddii uu tacliiq oga jeedo oo uu rabo inuu ku xidho sifadan uu sheegay ah safaha ama khisada haddii ficlan aad run sheegayso oon khasiis ahay ama aan safiih ahay buu idhi waad furan tahay markaa sifadii baan eegayna waa dalaaq mucallaqa oo sifa lagu xidhay markaa inay sifadaa jirtay inaysan jirin ayaan eegayna hadday jirtana way furmaysa haddaysan jirinna furmi mayso waaya waxaa taa la mid a ah haduu iska ilaaqa hadalka oo uu dhaho tacliiqna ugama jeedin waxa weeye inaan hadal xun maqashiyana ugama jeedin hadalka waan iska idhi taana waxa weeye sifadiimaan eegayna maxaa hadalkan daahirkiisa waxa weeye tacliiq saa darteed sifadiin baa markaana la eegaya hadduu safi yahayna way furmaysaa hadduusan ahayna ma furmayso haddaba safahu muxuu yahay maalifku maadaama uu halka noo sheegay haddii dee tacliiquu yahay in sifadii la eegayo ayaa wuxuu noo tacriifinaya safiihi marka muxuu yahay khasiiskii muxuu yahay safiihi waxa weeyaan buu ihi waa ama safahu waa qofkii in laga helo sifo u diidaysa inuu xoolihiisi maamulo oo waa maxay qofkan waxa weeye qof dhiman oon xoolihiisa si fiican u maamulan karin oo la dhacaya hadduu dha xoolaha waan maamulan waa la dhici saa darteed in loo maamulo ku fiican waa kii nagu soo dhaafay baabu alxajri ama kitaabu alxajri cala safiih uuna soo dhaafay safiiha kaa weeyaan culamada qaarna waxay dhahen waa qofka nacaska ah alkhasiis waxa weeyaan buu yidhi laba qiil buu inoo sheegay qiil wuxuu yidhi waxaa la yidhi khasiiska waxa weeyaan waa qofka diinkiisa ku iibiya adduunyadiisa oo waa maxay macnaha diinkiisii wuxuu kaga mashquulayaa hee adduunyadiisii meeshuu ka cibaadaysan lahaa hariyo habeen wuxuu guntay u helan yahe eh, inuu adduunyo xamaasho salaadiibuu kaga tegey oo soonkiibuu kaga tegey oo cibaadaadkiibuu kaga tegey oo rabbi cibaadadiisu kaga tegey marka diinkiisiiba wuxuu u lumiyey adduunyadiisii diinkiisi wuxuu u lumiyey qof qofkaasa khasiisa qof liitaa culamada qaar saas ku fasireen qaarna waxay dhaheen maya saas meehee khasiis waxaa kale oo noqon kara qof kasta oo ku sifooba sifo aan u qalmin bakhaylnimo ogaan tusaalahaan ninkan waa nin qani o ilahay xoolo siiyey dabeetana wuxuu xidhanaya dhar hee googo-an oo karkaran ayuu xidhanaya oo raf ah oo qof kastaoo arka oo qofkan u naxayo talo miskiinka naxyo ka yimid waa fahamti soo maa hadda ma aha qof eh, faqiirah laakiin wuxuu ilaahay siiyey iyuu naftiisa u quudhin eh, xadiiska waa kii u ahaa in allaha yuxibu eh, min cabdihi idaa ancama calayhi an yara ahara nicmatii calayh ilahay hadduu adoon u nicmeey wuxuu jeclaya nicmadiisi inuu ku dul arko dee labiskiisiiy ka muuqatay dharkiisii gaarihiisii wuxuu wato waa faad sooma marka qofkii bakhiilnimo awgeed ayuusan naftiisa u quurinoo waxa weeye wax yaroo liituu xidhanaya asagoo ilaahay u nimceeyey qofkaasaa khasiisay dhaheen culimmada qaar wallahu tacala aclam wsala allah wslam cala nabiyina mxamed